بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد fasalaamu ullaahi عليكم waraxmatu wabarakaatu ikhwatii fi lcaqiida waxaan ka hadli doonaa mowduucaasi aan u bixiyey min simaati dacwati alambiyaa ama sumadaha ama astaamo ama calaamadaha lagu garanayo ay macruufka ku ahaayeen dacwaadkii nebiyadu salawaatu ullaahi wasalaamuhum calayh marka aan tan tilmaamayno waxaan uga jeednaa in innagana dacwaddeennu toodiyo kale ay noqoto inaynu isku dayno inaynu ku dayan karno inay inoogu noqdaan fii kulli alqadaaya iyagoo inoo ah arrimaha dhammaantood tusmo iyo tusaale iyadoo ambiyadu ay inoo yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala ambiyada inoogaga warramayo qur-aanku dhammaantood mid waliba tusmo iyo tusaale uu inoogu yahay diinta guud ahaaneed iyo astaan gaaroo nebi walba ilaahay subxaanah wa tacala uga tilmaamay haddana waxaan isku dayi doonaa bal mowduuca cumuuman inaan u eego guud ahaan astaanta koowaad aan tilmaamayno ee dacwaadka nebiyadu ay kaga gedisan yihiin bini aadamka kale dacwadihiis dhan waa inay yihiin dacwada ambiyadu mid rabbaaniya ama mid alle subxaana wa tacaala loo nisbeeyey walidalik baa nebi waliba wuxuu leeyahy in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay anigu ma raacayo wixii uu alle ii soo waxyooday subxaana wa tacaala mooyaane wax kale ma raacayo ama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay kasii tilmaamayo wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa naftiisu waxay doonto kama hadla baa la leeyahy subxaana wa tacaala ama kuma hadlo naftu waxay iska doontaba ama hawada kuma hadlo ee waxa uu sheegayaa waa waxyi xagga alle subxaana wa tacaala ka yimi arrintani waa qadiyad cad oo qof kasta oo ilaahay rumeeyey rususha rumeeyey uu garanayo laakiin maxaan uga jeednaa waxaan taan uga tilmaamaynaa oo aan farta ugu godaynaa inay dacwadda nebiyadu tahay mid rabbaaniya oo rabbi loo nisbaynayo ama mid waxyi xagga alle ka timi ku sugan waxaan uga jeednaa waa mid aan aanu raadaynin ama aanu ta'hiir raad mid aanu ku yeelanin bii-aadka kala gedisan ama gedgedoonka nololeed waa mid aan isla bedelin waxaa la yaqaanaa bini aadamku aaraada caadiga ee basharka ka soo fusha inta badan waxa ay ka tahay tarjumaad dhab ah bii'adu qofku la noola environmentka ama biio ama deegaanku qofku ku dhaqnayo ku noola sidaa daraaddeed waxaa la arkaa qofka bini aadamka ee xataa muslix meelka ama wanaag ka sheegaya ama dad wax ugu yeedhaya hadduu deegaankaasi bedelo u deegaan kala tago aragtiyihiisii wax badan baa isbedbedela nolosha siduu u qiimeynaya wax badan baa iska gediya laakiin dacwaat alambiya taa ma aha way ka gedisayiin iyagu waa haabit walidalik baa ilaahay wuxuu ku leeyay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam qul maa yakuunu lii an qul maa yakuunu lii an ubadilah min tilqaa'i nafsi in attabicu ila ma yuuxaa ilay inii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmi cadiim waxaad ku tidhaahdaabaa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala nebiga qul maa yakuunu lii aniga iima cuntanto ama iima suubanto leh in aan ka beddelo waxaan lay soo dhiibaa anigu aragtidayda inaan wax ku bedbedelo melihi ku dheh dadka taa u sheeg baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyahy waxaan anigu raacayaayo keliya wixii uu alla ii soo waxyooday subxaana wa tacaala innii akhaaf in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim waxaad u sheegtaaba ilaahay leeyi subxaana wa tacaala inaad ka cabsanayso haddaad alla caasido cadaab maalin weyn iman doona tani waxa ay tilmaamaysaa markaa ninka daacigaa ah inta badan ee maanta nool waxa isbedela duruufaadka dhaqaale ee dunida waxa isbedela duruufaadka siyaasiga dunida waxa isbedela waxyaabo tiro badan leh mujtamaca had iyo goor kugu ag xeeran ama dadku waxay jecel yihiin inaad la talowanto ama aad la midab yeelato kolba wadciga cusube soo baxa waxay jecel yihiin qofka daacigaa ah inay dabada ka riixaan si uu ula midab noqdo waxa markaasi jira bini aadamku had iyo goor wuxuu jecel yahay waxa markaasi jooga inuu sidaad raacin karo waa qadaayaadka dadka siyaasiyiinta ah inta badan ku macruufka yihiin laakiin dacwada ambiyada waxaa lagu yaqaanaa inaanay midaba yeelan walidaalik ayaa bacda alkufri billaah alle oo laga gaaloobo dabadii waxaa la dhigay xumaha koowaad ee daba yaalla waxaa ka mid ah albidca bidcada in badan dadku waa eray ay maqmaqlaan oo ku celiyaan bidcadu waa wixii alla soo dejiyo aad rabta inaad wax ka beddesho wax jadiid aad ku kordhiso yacnii tuu nebi moxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi ayunbaad adigu isku dayeysaa weeyaan tabdiicu ama bidcada la sheegayaa waa ziyaada aad waddo wixii mashruuc ahaa aad rabto inaad ku kordhiso idan waxaan leenahay dacwat اlambiyaa calaamadda koowaad ay kaga gedisantay waxa kale ee dunida lagu hayo dhami dhamme waxa weeyaan ahabaat deganaanshiiyo waxay kaga gedisantahay waa inay rabbaani tahay oo waxyun min asamaa inay ku salaysantahy waxay kaga gedisantahy inaanay ahayn mid qiimayso oo qura duruufta markaa jirta insaanku afkaartiisa iyo aragtidiisu had iyo goor waxaa xadeeya waxaa xadeeya macluumaadkiisa yacni caqliga bini aadamku siduu u fakero waxaa xadeeya maxay macluumaadka uu helayo macluumaadka uu helayaana way xadaysan yihin hadday iltay hadday dhegtay hadday dareentay hadday akhristay wax kastaba macluumaadkaad ku heshaa waa wax xadaysan maadaama uu xadaysan yahay caqligaagu wuxu analysgaraynayo o dhammina waa wax xadaysan laakiin dacwaat ulambiya waxay kaa kaga wada gedisan tahay waxaan leenahay waa dacwaad rabbaaniya oo xagga alle subxaana wa tacaala ka yimi oo aanay marnaba suurtagal ahayn wax isbeddeli inay ka dhacaan saa daraaddeed hadday duruuftu ku adag tahay wax ma qariyaan hadday u fududdahay wax dheeraada ma sheegaan mar walba intay sheegayeen unbay sheegaan fii saacati alcusri intuu sheegayey ayuunbuu fii saacati alyusri sheegaa aayaadka isaga lagu canaananaya nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u ayuu sheegayaa aayaadka kale ee isaga ammaantiisa sheegaya ama wax lamida sheegaya walidaalika baa caaisha maxay lahayd hadduu wax qarin lahaa wuxuu qarin lahaa bay lahayd maxay qisadii zaynab aayaadkii ku soo arooray fii suurati alaxzaab calaa kullin waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay marka dacwada nebiyadu shayga koowaad ee astaane ay wadataa waa kaa inay tay dacwo loo meeldayey oo kitaab iyo sunno ku salaysan ama waxyi ku salaysan oo aan isbeddelka aqbalin oo thaabitoo sugan oo ciddaba wax ka beddeli karin kaasi waa qadiyadda koowaad miisada labaad ee dacwaatulambiya ay leeyihin waa yeedhmo ama baaq aan cidnaba ajar ka rabin alle mooyaane subxaana wa tacaala dadka in badani waxay wax ugu yeedhaan dantooda waxay wax ugu yeedhaan nolosha waxays idhaahdaan way anfacaysa waxay wax ugu yeedhaan waxyaabo masaalix ama intrastisa dacwaatulambiya taa way ka gedisnayd waxay ahayd shay la amrayey inay iyagu marka ugu horayso dadka calaa ru'uusi lashhaada ay uga iclaamiyaanoo u sheegaan inaanay wax dheefi ugu jirin meesha tan nebiyullaahi huud ayaa ilaahay wuxuu ku lahaa weedhihiisii nebi kasta haddaan soo raro maalan fii suurati shucaraa oo say usoo kala horreeyeen inta badan isu daba taxan qiso walba waxyaabaha iclaanaadkaee nebigaasi uu bixinaya waxaa ka mid ah maalan aayadda boqol iyo sagaalaad aayadda boqol toddobiyo labaatanaad aayadda boqol shan iyo afartanaad aayadda boqol lixdan iyo afar aayadda boqol siddeetanaad mid waliba qisa ayay ku jirtaa ka gedisan qisadii aayaadka kale ku dhex jireen intaasoo qiso mid walba ilaahay wuxuu leeyay waxaad tidhahdaa wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin wamaa as'alukum calayhi min ajr in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin idan nuux laga bilaabo calayhi salaam oo ilaahay leeya waxaad tidhaha fain tawallaytum famaa sa'altukum min ajr in ajriya ilaa calى اllahi waumirtu an akuuna min almuslimiin huud oo le yaa qowm laa as'alkum calayhi ajra in ajriya ilaa calى aladii fatarnii afalaa tacqiluun nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo le qul maa as'alkum calayhi min ajr qul maa as'alkum calayhi min ajri wa ana min almutakalifiin qul maa asalkum calayhi min ajri ila man shaءa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila kullu haadihi alaayaat waxay sheegayaan iclaan la farayo ambiyada inay dadka u caddeeyaan inaanay iyagu kursi rabin oo aanay waxa kan kursi siyaasiya ku doonayn jaah iyo magac iyo maamuus inaanay rabin adduun iyo dhaqaale inaanay ka rabin waa looga baahanyay dacwo kasta oo rabta inay dariiqii ambiyada marto inay maraan inta ugu badan dadku ama jaadabiyatu dacwa dacwadu soo jiidasaday dadka soo jiidataa inta badan wuxuu ku salaysan yahay uu qofku caqiidaysan yahay qofkana inaanu waxba ka rabin inuu dacwadatan isaguun anfacay u leeday waxaan ugu yeedhayo qofkani wakhtigiisi iyo noloshiisi iyo waxaan oo dhan inuu ku bixinayo inuu isaga badbaadiyo laakiin maantuu qofku dareemo inaad ku danaysanayso ama inaad kursi ku gaadhayso ama in dan dhaqaale kuugu jirto dadku kuuma dhega nuglaanayo idan dacwaatulambiyaa waxa asalka u ah waxaa ka mid ah in ilaahay uu faray subxaana wa tacaala nebi waliba inuu ku dhawaaqo inaanu rabin wax ajara cidnaba inaanu ka doonaynin walidaalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramaya maalan reer maki markay nebiga ka gaabiyeen ee ay diintii hore u dhegaysan waayeen ilaahay wuxuu tafniid waxa uu alle subxaana wa tacaala fanaday ama baadhbaadhaya waxay xujo ka dhigteen oo dhan maxaa u sababa baa la leeyahy inay ku raaci waayaan asbaabihii ilaahay uu baadhayay subxaana wa tacaala ee uu soo bandhigay ee lalahaa ma sababtan baa dadku inay diinta raacaan u diiday matanbaa u diiday matanbaa u diiday waxaa ka mida markaa ilaahay baa wuxuu leeyahy am tas'aluhum ajran fahum min maqramin mufqaluun dadka maxoolaad ka doonaysay ba alla yidhi subxaana wa taala ma adduun baad weydiisay oo deynka carar bay meeshan uu ku raaci waayeen yacni reer maka waxaan dib u dhigay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ma wax weeyaan ajar baad ka doonta bale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku lahaa qul inamaa acidukum biwaaxida waa nebi maxamed baa ilahay la hadlaya subxaana wa tacaala fii suurati saba aayadda afartan iyo lix afartan iyo toddoba qul waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyay maxay dadka ku dheh bal u fiirso labadan aayadood innamaa acidukum biwaaxida an taquumuu lilaahi mahnaa wafuraada uma tatafakkaruu maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid qul maa sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya ilaa cala allah wa huwa calaa kulli shayin shahiid ilaahay wuxuu leehay waxaad ku tidhaahdaa dadka wardadow mid quraan idinku yeedhaya laba laba iyo midmid iyo waxaad doontaanba u baxo oo inaad fakertaan oo ah xaqa raacdaan yacnii anigu wuxuun baan ahay mid idinka digaya ilaahay cadaabkiisa subxaana wa tacaala wax adduunoo aan idinka rabaa ma jirto ku dhebaa ilahay ley subxaana wa tacaala in ajriya ilaa cala allah taa u caddee baa ilaahay leeya dacwaat اlambiya waxaa markaa calaamada ka muuqata ay tahay marka hore atajarud inay ku sameeyaan min almanaafici kulliha inay ka tajarudaan ama ka dhar la'aadaan wax allaaliya wixii manfaca soo gelaysay taasi waxay fudaydinaysaa markaa inuu dadku aqbalo markay dareemaan inaan wax interesta laga lahayn laakiin hadduu ninka kursiga haystaa uu arkayo kursigiisa inaad duulimaad ku tahy odayga caaqilkii u arkayo inaad odaynimadiisa cidhiidhsanayso kan waxoogaa hantile u arkay hantidiisa inaad cidhiidhsanayso waa ragoo rag iska dhici bay soo baxaysa lama sheegin ama kuma hayna taariikhda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii dad islaamayey mid madaxaayoo meel haysta uu ka eriye uu yidhi adigu mar haddii la islaamay hebel baa loo dhiibaya adiga kaasi cabsi badane sug reer waloo islaamaaba odaygoodii bay wateen cidina kama bedelin kii jaahiliyada odayga u ahaa ayaa markay islaameenna odaygoodii u ahaa tuulo magaalooyin cid walba boqorrada markuu waraaqaa u diraya wuxuu ku lahaa islaama waa nabadgelaysaane midna kuma odhanin meeshaa lagaa xayuubinaya ama meeshaa lagaa soo qaadaya idan wuxuu dareensiinaya iqa ah inaanu isagu adduunba raadinayn inaanu maamul ka doonayn oo madaxnimo ka doonayn oo adduun ka doonayn oo jaah iyo magac ka doonayn oo waxba ka rabin waxa uu ka rabaayo quri inay tahay inay xaqa raacaan qofka muslimkiina waxa uu doonaya waa in xaqa la raaco laakiin maaha xaqa inaad adigu dadku yanii inaad xaqa ku hayso maaha ka muhimka ahi waxa muhimkaahi waxa weyaan inay dadku xaqa raaci karaan walidaalik in dadka laga qaato yanii akhdu اlأjra calى اlhidaaya waa shay bini aadamka iskaga culus sidiisaba markaasaa markuu ninku qur-aanku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa nin tolkii la hadlaya oo muxuu ku leeyahy wa jaءa min aqsa almadiinati rajulu yascى qaala ya qowm ittabicuu اlmursaliin ittabicuu man laa yas'alkum ajra wahum muhtaduun wa jaءa min aqsa almadiina rajulu yascى magaalada dacalkeeda waxaa ka yimi baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala nin ordaya ninku muxuu rabaa yaa qowm buu leeyay tolkayow ittabicu lmursaliin raaca rususha kuwan laydiin soo diray raaca cilada koowaadee lagu raacaya muxuu ka dhigay ittabicuu man laa yas'alukum ajra war raaca cid aan adduun idinka doonayn cid aan ajar noocuu doonayaba ha ahaadee cid aan ajar idinka rabin ciddaa raaca oo weliba wahum muhtaduun adduunna ma rabaan waxay wadaanna waa xaq labadaasaa kulmay buu leeyahy iyadoo aan manfac laydinka rabin iyo iyadoo waxa lagugu yeedhayaa uu yahay xaqii walidaalik no reason buu leeyahy ma jirto wax sababa oo aad ku diidi karto mas'alada dheef doonadka iyo ajarka qaadashadu waa masala faysal qadiim ahayd baynu odhan karnaa wax weligeedba taariikhda dadku ay ku yaqaaneen in lagu kala saaro kuwa mushacwadiinta ah ama sixiroolayaasha ama danaysanaya iyo kuwa ilaahay dadka ugu yeedhaya waa mandaq caadiya qofku markuu shaqo adduun qabanayo inuu xoolo qaato walidaalik baa nebi muuse calayhi salaam markay khidir wada socdeen ee derbiga yar soo mareen ee qoladii wax siin weydee derbiga ay dhiseen muxuu muuse ku yidhi yacni camalku camal duunawiyo haddan kale kamay lahayn low shi'ta takhata calayhi ajraa buu yidhi waar maxaad nimanku waa kuwiina marti gelin waaye baalka ugu dhistay maad eh, adduun baad kaga qaadan lahayd buu leeyahy haddaad doonaysa bale dadku wuxuu yaqaan inay masale macruufa ku tahay dadka sixiroolayaasha mushacwadiinta dadka aan xaqa wadin walidaalik ayaa qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa fircawn markay la lahaayeen muusaanu kaa dhicinayna waxay doonayeen muxuu ahaa aina lanaa ajran bay dhaheen aina lanaa la ajran in kunaa naxnu lghaalibiin bay lahaayeen warsoo ajar iyo boos iyo hanti heli haddaanu annagu xoog badinno waxaan qadiyadda tan gaarka ugu sii tilmaamayaa waxay ti wasaa'ilu dacwa baa dadka bar ijtihaadaad cusub ka sameeyeen oo laga yaabo casriga kan inay mushkilaad badan keentay laakiin inaan mukaayadaad ama dadka lagula loolan lagula samaynin maalan aswaadda haddaad noogu riddo barwaaqaa la helaya ama kan ama dadku inaanu kaa dareemin codkiisu inuu yahay shayga aad doonayso inoo ka iibsanayso si aad kursi ugu gaadho ama inaad dan kale ku gaadhayso ama xisbi islaami inuu raba inuu meel ku gaadho ee dadku waa inuu dareemaa qadiyadda koowaad ee ah wax manfaco laga rabaa inaanay jirin walidaalik waxaa habboon qadiyadda tan in in badan ilmaam la siiyo in in badan la milicsado waxaan leenahay waxyaabahay caanka ku ahaayeen markaa dacwaadkii nebiyadu waxa laba ah baynu ku tilmaamaynaa tii koowaad waxaynu nidhi waa isbedbeddel ku dhicin ay xagga rabbi ka timi oo aanay markay isbeddeshaba ama markay dhan u rixisaba inaad ula rixin saacaad fitanku tiro badan yihin baa ku soo maraysa saacaad dadku nabadda jeceliya kusoo maraysa saacaad lagaa wada cararaya ku soo maraysa inaad isku dayuno had iyo goor talawan inaad mujtamaca la yeelato inay dacwaddaadu haabit ahaato ka labaad waxaynu nidhi inaan dadku kuu arag inaad dheef doontay ama magac ha noqdo ama maamuus ha noqdo ama hanti ha noqdo ama wuxuu doonayaba ha noqdo ayan kaana alajru waa iskaga mid walidaalika baa qur-aanku wuxuu sheegayaa nebiyada fariimihii koowaad ee la farayey ee maalan suuratu shucaraa kull alambiya laga yaabo inaad ku wada aragto mid waliba la leeyahay waxaad tidhaahdaa qul maa asaluku wax ajara idinkuma doonanayo wax xoolaa ah iyo hanti idinkama doonayo caddee baa la leeyahy idan ma aha uun in marka lagu tuhmo aad caddayso lakiin waxaan leenahay min dacwat alambiya waxaa ka mid a marka horeba in la lahaa dadka u caddee qul baa ka wada horaysa waxaad tidhaahdaa caynkaa kaleer ha ahaado iyo noqon in markaa mawaaqifu tuhmaa tagto qura inaad isbaraxdee marka horeba afcaashaadu iyo dhaqankaagu ha muujiyo inaad cidna wax ka rabin waayo qofka muminka acmaashiisa o dhan dee aakhiru uu jeeda isagu waxaanaad ajuurtan uga cararaysaa waxa weeyaan maxay qofka muminka acmaashiisa oo dhan faman kaana yarjuu liqaءa rabbi falyacmal camala saalixa almaziya haaliثa ay ambiyadu toodu lahayd waxa weeyaan ikhlaasu diini lilah in alle subxaana wa tacaala diinta keligii loo khaalis yeelo ama cibaadada keligii loola yimaado oo aan cidna lagu lamaanaynin mas'aladani waa mas'alo si marka loo eego basiid ah laakiin dadka in badan madmadow ka gasha haddana messajka dhabta ah ee ambiyadu sideen waa in la caddeeyo xidhiidhka ka dhexeeya alle iyo wuxuu abuuray alle subxaana wa tacaala iyo wuxuu abuuray oo dhan makhluuqaadkiisa oo dhan alle iyo wuxuu abuuray inay kale yihiin two different entities laba shay oo kala baxsan oo aan isku jirin islaamku wuxuu ku salaysan yahay fikrad aad u basiita diimaha kaleo dhammina waxay ku salaysan yihiin fikrad iyana si fudud loo sharxi karo hadduu qofku isku dayo waa maxay waxa u dhexeeya adyaanta kale dhammaanteed isku dar waxay rumaysan yihiin qaabuun inuu ilaahay dunida uga dhex muuqdo ka dhagaxa caabudaya ka ciise caabudaya ka ki kale caabudaya siduu doonaya ha u caabudayo wuxuu rumaysan yey inuu jiro eweey uu xuluulkani u dhici karo wuxuu rumaysan yahay caqiidadaasi inuuna fii kulli makaanin alle laga heli karo subxaana wa tacaala idan mid yidhaahda ciisa ina ilaah oo ilaahay baa incarnation sameeyo ciise ka dhex muuqday mid yidhaahdo sanam buu ka dhex muuqday mid buuduu ka dhex muuqday wuxuu doona ha yidhaahdo islaamnimadan waxay ku salaysan tahay alle iyo makhluuqaadkiisu inaanay isdhexgelin laakiin xidhiidhka ay wada leeyihin inuu yahay fardi iyaga ka mida intuu doorto wuxuu doonaya inuu soo faro isaga waa intaa risaalada islaamkuna waxay kaga gedsantahy fardi ka mid ah alambiya yanii makhluuqaadka mid ka mida alla doortaa subxaana wa tacaala wuxuu rabay kaas buu u sheegaa oo u soo waxyooda kaas baa gaadhsiiya cibaadadana markaa keligii baa loola yimaadaa ikhlaas alcibaada waa shay aada u muhima dadkan kale waxaa ikhlaasku ugu dhici waayey dee waxay rumaysan yihin waxyaabahan oo dhami inay yihiin waxyaaba noocun si uuna alle ugu soo degay laakiin islaamnimadu waxay ogoshay makhluuqaadku inaanay dhaafi karin derajada makhluuqa makhluuquna dee maba hanto inuu wax bixiyo iyo in la caabudo iyo in wax kale lagu sameyo waa makhluuq mahmaa yakun wuxuu doonayo ha ahdo walaa malag walaa rasuul walaa nebi walaa qof caadiya kuu doonaya ha ahaado waa makhluuq cidda quree mudata in la caabudo waa alle subxaana wa tacaala idan ambiyadu waxa koowaad ay dadka simaadka asaasiga lagu yaqaano ay dadka ugu yeedhayeen waxa weeyaan in wixii dadku cibaado uu yaqaano xagga allo qura la qabadsiiyo baraka barakadan iyo waxaan kale laysu hoosgelinayn in layska dhaafo wax walba ilaahay baa kuu haya ilaahay subxaana wa tacaala inaad weydiisato isaga aad baridid isaga aad ku xidhnaatid kullamaa aad isaga u sii dhowaatid in nasriga alle subxaana wa tacaala iyo maciyadiisa iyo awooddiisa aad sii helayso waxaan jeclay uun inaan tiltilmaamo qadiyadda afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan albasaata fi dacwa waa masiyo ambiyadu ay lahaayeen dacwaat اlambiyaa waxay ahaayeen dacwo basiid basaatada maxaan uga jeedaa cadam الtakaluf aw الtacqiid waxaan uga jeednaa inaanu qofku wax iska baadi doondoonin ama aanu dadka waxa ku adkaynin ama ambiyadu waxay wadeen waxyi loogu talagalay inay wada fahmaan ka yar ka weyn ka meeldhexaadka ah ka cilmiga badan ka brofesorka sheegta ka miskiinkaee xoolihiisa iska raacda qof waliba uu fahmi karo wa shay basiita walidalik maynaan maqal nebi filosof marka hore ahaa bal taarikh alambiya akhriya waxaad arkaysaa un nijaar ama xadaad ama ma jiro nebi ilaa yo adhuu raacay filosof nebi laga dhigay miyaa weli maqasheen taarikhi yaclanayna markii horena filosof ba ama caynkan bu ama caynkan buu ahaa dabeetana nebinibu u dallaco ilaahay baa doortay subxaana wa tacaala had iyo goor waxa dhacda qofku ama haddaan si ka fudud u sheego uun maadaama diintan ilaahay ugu talagalay inay basharkao dhan hanuuniso waxay ambiyadu ahaayeen kuwo si basaata ay ku jirto fudayduu ku jiro dadka diinta uu sheega aan wax tacqiidaad ku jirin istilaaxaad adadag aan lahayn waxaan la fahmi karin aanu ku jirin shay basiitoo qof kasta oo loo sharxa uu garan karo walidaalik waxaa habboon dadka ducaaddii inay isku dayaan dacwadu maaha mid loogu tala galay tabaqa koox dadka ka mid ah waxaa laga yaabaa qofku markuu iskuul ku soo barbaaray iskuul ka soo baxay jaamacad ka soo baxay maskaxdiisu sibaa loo shaybgarey sibaa loo qaabeeyey academic waxaana yidhaahdaanoo kale loo qaabeeyey waxaa laga yaabaa dadka inuu la hadli karo laakiin caamo waxbaba u sheegi garanaynin laakiin waxaa habboon qofka daacigii inuu academic noqdo maaha yani min xayu alcilmi kama warramayo min xayu dacwa markuu wax sheegayo ama dad lala hadlayo ama dad diin loo sheegayo waayo nooc gaaroo jaamacad dhiganaya looguma talagelin ama nooc wada khubara'a ah looguma talagelin waxaa loogu talagalay basharkao dhan inay anfici karto walidaalik dawad dacwaat alambiya waxay ahayd mid dadkao dham ay fahmaan dumar caruur dad waaweyn dad yaryar mid isilaaxaadka isticmaalaysa ay aad u fudud iyo basiitu yahay mid mujtamac oo dhan xidhiidhla leh midaan dad gaara ku qafillayn waxaan leenahay markaa waa inay dacwadu noqotaa shaygaasi basiidka ah ee asaasiyaadku ku salaysnaana ku salaysan in ilaahay keligii la rumeeyo keligii la caabudo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga qaato sida alle loo caabudayo ama alle loo rumaynayo salaada la tukado soonka la soomo zakada la bixiyo xajka la tago arkaanuliimaanka lala yimaado akhlaaqiyaadka islaamku uu dadku faraya la yimaadaan waa qadaaya qof waliba u fahmi karo uma baahna markaa had iyo goor waxaad moodaa dadku markay waxwaayaan wixii unbay ka hadlaan dacwaadka dambe saxwaadku inta badan waxaa laga yaabaa markaad dhegaysato khilaafo in laga hadlayo ama qadiya siyaasiya ama qadiya iqhtisaadiya ama gaala inaga xoog badatee saynu isaga dhicinnaa inay usuushii rasmiga ahaydba aad moodda inaanay ku badnayn in laga hadlayo asalkuna wuxuu ahaa ususha rasmiga in laga hadlo iyagaa waxa kaloo dhan dhalaye day dadku kuwan ilaaliyaan waxa kaloo dhan way iman lahaye idan waxaan leenahay in tafalsufka laga dhaafo oo ay noqoto dacwadu mid basiita oo qaabka ambiyadu u sheegayeen sheegan alqadya alkhaamisa aan leeyahay dacwaadka ambiyadu way lahaayeen waxa weeyaan wuduuxu alhadafi walghaaya himiladu ama meesha dadku u socdaan inay meel cad tahay laakiin nuqdadaas iyada waxaan jeclay inaan tarkiisiyo muxaadaradayda kale u dhaafaya u badan iyada hadafku inuu caddaado dadku waxaa loogu yeedhayaa wax cad inuu yahay qof waliba wuxuu arki kara inay noqoto inaan humuud badani qadaayaadka ku jirin inay dadku marka hore kala bartaan ma yusama yacni fi lislaam waxaa jira waxa la yidhaha alahdaaf alkubra ama ahdaafta waaweyn iyo waxa ahdaaf suqraayo tabaca oo daba socda kuwa kan inuu noqdo waxa tarkiiska ama awoodda badan la saaraya ahdaafta waaweyn islaamku wuu soo degay wixii taabici iyagaa markaasi soo raaci doonee laakiin mawduuca isaga waxaan uga tegayaa muxaadaradayda kale qadiyadda lixaad aan tilmaamayo waa qadiyadaan jeclayada inaan si hoose weliba usii tilmaamo sababtu waxay tahay dadkeennan urubo soo yimi ee noloshan galbeed la qabsaday raadayn badan bay inugu yeelatay dacwaat lambiyaa waxay caan ku ahaayeen alzuhdu fi اddunya iyo iihaaru laakhira cala alxayaati اddunya in adduunka dadku uu ka zaahido amase aakhira inuu dadku ka doorbido adduunyada aakhiro dadku inuu adduunka ka doorbidaa wax fudud maaha laakiin waayo insaanku qofka bini aadamka ahi asliyan wuxuu ku salaysan yey haddii ajar la sheego ka degdegta ah oo yuxibbuuna alcaajila baa ilaahay ku tilmaamaya caajiladu waa wax kasta haddii la yidhaha maanta mushaharka bishaa lagugu siinaya iyo sanad baad ku qaadan doontaa laakiin sanadkaa lacag badan baa kula fiican warkan bilbishaa sanadkaa cidiba gaadhiba maysa baad sileedahay bilbishaa lagu qaatay insaanku waa caajil inta badan degdegtuu jecel yihi waxaa kaloo insaanka ka mida ah, waxaa iskaga abuuran baahi aan buuxsamin adduunkan waxaa dadku isku dila gebigiisubana waxa weeyaan qof qudhaanay ku fillayn qof qudhaanay ku fillayn walidalik buu nebigu wuxuu lahaa calayh isalaatu wasalaam low kaana bni aadam low kaana libni aadama waadiyaani min dahab labtaqaa aalia xadiiskii saxiixa ahaa qofku hadduu laba webi laba dooxo oo dahaba ah haysta mid saddexaad unbuu raadin lahaa taa macnaheed waxa weeyaan qofku adduunku kuma filla haddii adduun keligaa lagu siiyo wuxumaad isweydiinaysaa dayaxayaale iyo xidigaha kuwaas umaad duulimaadkooda bilaabaysaa haddii la yidhi waaye waxaan qof qura ku filayn lix bilyana ka dhaxaysa ka war lix bilyan oo qof ayaa kor jooga ama shan bilyan tiro ka badan midna kumay filayn hungurigiisa ambiyadu waxay dunida keeneene koowaad waxa weeyaan oo ka mid ah inuu dadku nolosha aakhiro ka doorbido tan adduunyo oo fii sabiiliha taa aakhiro darteed in tadxiya loogu samayn karo ama loo lumin karo ta adduun dhammaanteed oo dhan walidaalik baa noloshii ambiyada haddaad u fiirsato waxay ahayd nolol ku salaysan shataf ilcaysh ama nolol zuhdiguu ka muuqdo aan dhowr xadiisba tilmaamo oo ku qoran kutubtan maalin walba la akhriyo riyaad saalixiin maala aan ka soo qabanno axaadiista saxiixiinka ku taala waxaan akhriyay saddex xadiisoo saddex saxaabiy kale nooci sheegeen caaisha radia allahu canha ayaa waxay leedahay maa shabica aalu muxamadin sala allahu alayh waalih wasalama min khubsi shaciir yowmayni mutataabicayn xataa qubid reer nebi maxamed bay tidhi laba maalmood oo isku xiga khubus roodhi kimis canjeelo waxa doontaba dhe waxa la sameeyo oo shaciir ka samaysan qabandiheed midhaha baxa ka samaysan noocaasiya laba maalmoodoo isku xiga kamuu dhargin bay tihi intuu ka dhimanayay de waa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo waxaa la leeyahay khubusu shaciir ma aha wax kaleba waa khubusu shaciir laba maalmoodoo isxiga kamuu dhargin ilaa iyo intuu ka dhimanayey markaasaa waxay tidhi xadiidku waa saxiixaynku ku yaalla xadiid kale waatii ku tilmaamaysa caaisha nafsaha saddex hilaal ama saddex dayax yacnii laba bilood saddex dayax laba bilood dhexdood bay ku jiraan saddex dayaxoo dhasha saddex bilood oo dhasha ayaan guryaha nebi maxamed dabba laga shidi jirin bay tiri lixdan maalmood ama siddeed iyo konton maalmood oo isku xiga oo wuxuu guriba lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aan dheriba dab loo saarin markaasaa la yidhi o haddaa maxaa cuni jirteen alaswadaan bay tidhi atamr walmaa timirta iyo biyaha labadaa madmadow baa wixii laga helay laga cuni jiray taasi waa caaisha oo warinaysa nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo noloshiisii abu hurayra ayaa wuxuu soo maray xadiidka bukhaari siduu sheegayo qolo neef yaroo adhiya moofaysatay neef adhiya qolo moofaysatu soo maray markaasay u yeedheen oo yidhaahdeen fadal idinla cuni maaya buu ku yidhi markaasuu wuxuu sheegay kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslama min addunya walam yashbac min khubsi الshaciir idina neefaf la moofeeye ay igu yeedhaysaan nebi maxamedna dunidaba wuxuu ka tegey isagoo aan khubsu shaciirkii ka dhergin buu yidhi xadiid saddexaad aan soo qaadanno nucmaan ibnu bashiir waa saxaabi kale isna nucmaan ibnu bashiir isagii aabbihii ba ilaahay raalliha ka ahaadee wuxuu leeyahy laqad ra'aytu nebiyikum isagoo la hadlaya niman taabiciina wuxuu leeya waxaan arkay nebigiinnii sala allahu alayh waali wasalam wamaa yajidu min addaqali maa yamla'u bihi baطnah oo aan haysanin buu yidhi min addaqal addaqal ay tamru radii ama timirta teedali caamida aan haysanin buu leeyahy timir caamiya wuxuu caloosha ka buuxiyo xataa yacni timirtu aanay ku fillayn baabkan waan kordhinayaa iyadoo aan ku tala jiray inaan eh, miisaadka aan sheeg sheegayo dhan ama calaamado ay lahaayeen eh, dacwat alambiyaa inaan tiltilmaamo laakiin tan ogaan baan u badinaya waayo reer yurub baynu isfulnahay reer yurubna waxaa dhibtuba inaga haysataa waa hunguriga walidaalika ayaa sacad sahl bnu sacdin radia allahu canhu saxaabi kale xadiidku bukhaariu ku yaalla ayaa isagoo qolo taabiciina la hadlayabu wuxuu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam muu arag maa ra'aa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam annaqiya min xiina ibtacaثahu allahu tacala xataa qabadahu allahu tacala nebi moxamed buu yidhi mabuu arag daqiiq la kala safeeyey oo intii jidhidh iyo wixiina laga saaray intii daqiiqda ahayd ee saafiga ahayd ay soo baxday daqiiqdaa saafigaa mabuu arag buu yidhi maantii la soo saaray ilaa iyo intuu ka dhimanayey saddex iyo labaatan sannadood saddex iyo labaatan sannadood buu yidhi nebi moxamed daqiiq saafiyaba muu arag nimankii taabiciinta ahaa su-aal bay markaa weydiiyeen oo miyaydan haysan bay yidhaahdeen cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hal kaana lakum fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali waslama manaakhil cahdigii nebiga miyaydan haysanin bay yidhaahdeen shaandhadan wax lagu kala hufe ee daqiiqda jidhidha iyo kuwa lagu kala sooco yani ma materialka idinku yaraa maxaa dhacay ee loo arki waayey daqiiq saafiya miyaydan haysanin bay leeyihiin tan wax lagu kala hufee daqiiqdana gaar u reebta jidhidha iyo waxa kale ama baalkana gaadh uga soo reebta markaasuu sahl sahl ibnu sacd saxaabiga la yidhahda u jawaabo haddana wuxuu yidhi maa ra'aa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslama munkhalan min xiina ibtacaثahu allahu tacala xataa qabadahu allahu tacala maba arag shaandhadaa wax lagu kala hufo nebigu sidii loo soo bixiyey ilaa iyo intuu ka geeriyoonayaba muu arag bu ku yidhi shaandhadana sheegaysaan ee daqiiqda lagu kala saaro taabiciintii markaa la fadhiday waxay yidhaahdeen kayfa kuntum ta'kuluuna shaciira hayra makhuul oo daqiiqaan laba kala saarin oo maca jidhidheedii wadata haddaa see loo cuni jiray bay leeyihin iyagu waxay soo gaadheen casrigii barwaaqada waayo wakhtigii dambe taabiciinta waa la barwaaqaystay bale saxaabada qaybtii hore qaybo badani waxay shahiidoobeen iyagoo aan waxba haysan ama waxay hanti lahaayeen oo dhan islaamku bixiyey qaybo dambena waxay geeriyoodeen iyagoo milyaneer ah zubayr ibnu alcawaam iyo saxaabadii dambe waxay geeriyoodeen iyagoo milyaneeris zubayr ibnu cawaam dhaxalkuu ka tegey iyo waase milyaneer laakiin taabiciintan iyagu kollayba wakhtigaa un dee badhaadhaa la soo gaadhay joogeen dabeetana waxay weydiiyeen su-aasha odhanaysa oo sidee sideeba u cuni jirteen daqiiqa aan lagaba saarineen jidhiidhii iyo wixiiba aan laga hufin saa odhan jirteen wuxuu ugu jawaabay kunnaa naطxanuh wananfukhu fayatiiru maa طaar wamaa baqiya harraynaah war waanu daqiijin jirnay unbuu ihi waanu tumi jirnay marka la tumee midxin la mariyana waanu afuufi jirnuuna wixii ka duulaana way ka duulaan inta soo hadhana waa la kimaysayn jiray unbuu yidhi yacnii wax kale oo qalab oo la isticmaali jiray ma jirine waa la afuufi jiray un marka la tumo wixii duulaana way duulaan wixii soo hadhana waanu iska isticmaali jirnay bale bacdu صaxaaba waxay tilmaamayaan ba sacd ibn abi waqaas iyo xadiidka bukhaari iyo muslima ku yaalla wuxuu ku tilmaamayaa ilaahay rasuulkiisaan la dagaal galay buu leeyay iyadoo wax la cunaba aanan haysanin caleenta dhirta mooyaane sida xooluhu u saaloodaan baan uu saaloon jirnay buu leeyay halkan waxaan uga jeedaa uma jeedo waxla'aantooda inaan tilmaamo laakiin waxaan u jeedaa mas'alo kaloo ah ma nebiga calayhi الsalaatu wasalaam tarbiya maqsuuda bay ka ahayd oo shadafulcayshkan isagaa doortay iyo maalinna in la helo maalinna la waayo mise waxla'aan unbaa sidan dhigtay oo dad aan waxba haysanin de waxay cunaan ma jirto marka waa ina iska aadaan un de wixii la helo un la cuno waxaan leenahay waxaynu ka arkaynaa inay tarbiya maqsuuda ahayd siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u fakerayey ama siduu saxaabada u tarbiyeynayey ama wuxuu ilaahay weydiisanayey maalan axaadiista saxiixeynka ku arooray waxaa ka mid ah wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ducaysanaya markaad adigu ducaysanayna maxaynu ku ducaysannaa allahuma inaa nasaluka risqan waasican xalaalan ayiban soo kuma jirta ducadeen lacalla wax manhinayaana ma jiraan ay ku jirto laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ducada laga bartay waxay ahayd allaahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta intuu alle baryo ayuu wuxuu leeya ilaahow risiqa reer nebi maxamed quud ka dhig wax la cunto hanti meel dhiganta iyo waxaa ilaah oo ku darin buu leeyay ilaahu risiqa reer nebi maxamed waa nebi maxamed baa ducaynaya calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahay allahuma ajcal risqa aala muxammadin quuta wa fii bacdi riwaayaati kafaafa walidaalik buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidku termedi warinaya xasankaa wuxuu ku tilmaamayaa man asbaxa minkum aamina fii sirbi mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmi fakaannamaa xiizat lahu اddunya bixadaafiiriha ninka waa barista isagoo nabad qaba fii sirbi fii ahli aw fii qowmi ninka kuwaa barista tolkii ama reerkiisa isagoo nabad qaba mucaafan fii jasadi caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaana wuxuu cunahayo saddex shay buu nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam ka koowaad waa nabadgelyo bini aadamku hadduu nabadda waayo nolosha wulaayi nabaddu waa shayga asaasigaa ah, ay ka bilaabanto noloshan adduunyo horumar iyo dhisme iyo waxay doonaysa baa noqoto nabad bay ka bilaabantaa ka labaadee nebigu sheegay waxa weya inuu qofku caafimaad qabo haddii nabad la haysto laakiin aada bugto waxoogaa baad yaro dareemaysa ka saddexaad ee nebigu sheegayna waxa weyaan maantaa wax la cuno saddex shay buu markaa wada sheegay inuu nabad qabo inuu caafimaad qabo maanta wax dheriga lagu ridaana inay yaalliin kaas buu nebigu yihi fakaannamaa xiizat lahu اdunya bixadaafiriha kaa adduunko dhan baa ku soo ururay buu nebigu leeyay adduunkaa kama maqna intaa ka badan haddaad raadisa adaad dawaqsan soo heli maysidee adduun intaa ka badan lagama soo helo wixii intaa ka badan waa hawl iyo intaad ururiso mid yar inuu ku firaraqleeyo uga tagto ama cid aanad garanayn ay isticmaasho adiga dhibteedunbaa ku raacaya adiga waxa qudhe kaa raaca waa gurigaa iyo reerkaaga intii aad nooleedeed la joogtay iyo inaad caafimaad heshay iyo waxaad cuntay wixii ka soo hadha cidda yeelanaysa iyo meeshay ku baxaysa adiga shaqada maaha walidaalika buu nebigu wuxu leeyay ninkan adduunba wuu ku kuusmay isaga adduunba wada haya oo maxaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadu zuhdigooda kani xaguu gaadhsiisnaa wuxuu gaadhsiisnaa uun in dadka la baro azuhd waxa astaanteennu ahayd oo aynu nidhi waa azuhdu fi dunyaa iyo wa iihaari اlaakhira cala alxayaati اddunya zuhdigani waa maxay marka aynu rabnay waxay ahayd qofku inuu qanaaco barto inuu qofku qalbiga hani laga noqdaa walidalik buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka صaxiixaynka ku yaalla wuxuu leeyay laysa اlغinى can kahraة اlcarab walakina اlغinى غina nafs dhaqaaluhu ma aha buu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ama haninimadu hantibadnida maaha buu nebigu yidhi hantibadnida ma aha haninimadu ee maxaa haninimo ah waa naftoo dheregta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naftoo qanacda weeyaan asalku waxa weeyaan qofku qof kastaaba hani buu noqon karaa laakiin wuxuu hani noqon karaa qofku markuu yareeyo baahidiisa adduunka waxaad uga baahantay marka aad yarayso marka aad isku daydo xaajaadkaaga raqabaadkaaga lama buuxin karo laba eray baa luga alcarabiya jira waxay dhahdaan alraqba oo raqabaat ay ku jamciyaan iyo alxaaja xaajadu waa wixii baahida ahaa ee aad u baahnayd ana cunto raqabaadkuna waxay naftu doonayso naftu wax badan bay iska jeceshay inay yeelato aan waxay u taraysaa jirin raqabaadka aakhiray buuxsamaan aakhiraa la buuxin karaa kuwa oo ilaahay uu ku odhanaya tamani kow jannada yarle waa kiila lahaa bal uun maskaxda waxgelgeli dabeetana markuu tamaniyo tamaniyo tamaniyo la yidhi adduunkaad joogi jirta iyo tabanlaabkeed baad leeday waa kii ugu booska yaraa jannada ama jahanamo ugu dambeeye ka soo baxa ee darra min aliimaan una qalbigiisa ku soo hadhay laakiin qofka bini aadamkii wuxuu u baahan yahay inuu yareeyo baahidiisa adduun gebigeedba walidaalik ayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay waxa uu sheegayaa nebigaa soo toosay salli yar buu ku seexday calayhi salaatu wasalaam deetana wuu ka soo kacay iyadoo salligii yaraa dhinaciisa uu ku sawirmay haddaad dee derme ku seexato waxaa la yaqaanaa dermadu inay jidhkaaga hadhow isku sawirayso dabeetana saxaabadii waxay ka yara murugoodeen dermadiiyo nebiga ku sawiran markay arkeen saxaabadana dee dad waxhaystaa waa ku jireen wada foqoro maahayna rag tujaarina waa ku jireen laakiin waxay arkeen nebigiiyo dermadii dhinaciisa ay ku sawirantay markaa waxay jeclaysteen inay furaash yaroo fiican nebiga usoo sameeyaan dermadan yaree uu dhinacu ku xanuunay inta laga bedelo in hal furaash oo wanaagsan nebiga loo sameeyo calayhi salaatu wasalaam ra'yigii baa markaa loo keenay ilaahay rasuulkiisiiyo baa la yidhi aanu kuu keenno furaash yaroo fiican oo aad ku jiifsato dee dermada tani dhinacaaga saan ku ahaan lahay wuxuu ku yidhi maalii walidunya waar anigii adduunba maxaana kala galay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma ana fi اdunya ila karaakibin istadalla taxta shajara uma raaxa wa tarakaha xadiidka termadaa wariyey waana xasanu صaxiix wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam oo maxaan ku falayaa buu nebigu yidhi anigii adduun maxaabana kala galay miyaaban anigu ahay buu yidhi sidii nin geed hoos harhsaday oo dabeetana iskaga tegay mooyaane yacnii hadhsiga markaad safartay haddaad geed ku soo baxdo caqiidadaad aaminsantay waa maxay mas odhanaysa wallaahi geedkan wuu hadh fiican yahe hal bangalaa ka dhis hal villo waad ilaa labada saacadood aad joogayso aad eh, sii nasatid ku sii nasatid maya waayo philosophical waxaad ka aaminsantahy har meeshan laba saacadood iska jiifaysaa labada saacadoodna waad iska galgalan karaysaa ee labadaadana ciiddaadaa iska galgalo ama haddaad uun sidatay dee furaash yar ama wax yaraad turta ku sidatay kan yar kala bixiyo labada saacadoodna iska jiif dabeetana iskaga carraw baad ka aaminsantahy maadaama caqiidadaas aad si dhabow ah rumaysan tahay inaad habeenna ka fakerin baa laga yaabaa geedka dhexe waa laga yaabaa kuwan dambe boqorrada ah ee adduunka la jeclaysay inay yidhaahdaan boqorku maalin buu halkaas soo marayaa ee tambugiyo waxaa looga sii dhisayo roogag iyo eh, saacad buu fadhiyaya laakiin qofka normalka u fakeraya bini aadamka caadiga ah aan brain ku dhicin weli lagama yaabo marnaba inuu ufakero geedkaa ah dhowr saacadood baad harhsanaysaaye eh, daara kasii hoos jeex nebigu wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markaa adduunkan gebigiisuba inay tahay wakhtiga kani yar dadka soo gaadhay imisaa ka tegey mise qofuno aad garanaysuunbaa tegey hadda waad ka daba tegaysaa uun waa xaqiiqo yacnii aad ka indhaqarsan karin dad iyo xoolo iyo dhul iyo waxaa taqaana baymusunbaa baxay waxaa laga yaabaa ragga badh fadhiya in yacnii wuxuu yaqaanay sabciin filmia ah inay tageen wuxuu dadba yaqaanay inay soo hadheen maxay talaatiin filmi ah idan waa silsiladan waad tegaysaa maadaama aad og tahay inaad tegayso meeshanaad ku socoto inaad waxu dhisataabay ahayd halkanaad ku socotee tegaysid warwarka badani inuu iyada kaa hayo laga yaaba warwarkeenna ugu badanee waxa weeyaan caruurtii baan iskuul la doonaya iskuulkii bay dhiganayaan oo iskuulka dee waxaan isleha shaqaystaan war aakhiradiiba laba raadinaysidee shaqadan yaree tobanka sanee dambe ah waxaan aad uga warwarayso adigo aan aakhiradiisiiba ka warwarin ilmihi aad dhashay aakhiradiisii oo dhan intaad maskaxdaada ka baxdo ayuunbaa waxa kugu qafilmayoun dugsigii baa ka kala yaro go inankoo xaggoo iyo jaamacad baanay lahayn iyo eh, secondary baanu hore uga soo baxayn iyo waayo maskaxdaada o dhan waxa ku qafilan tan soke kaanama tii shisha ay masaxantay adduunkuna waa sida aad ka yeesho walidaalik ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyay qad aflaxa man aslama wakana risquhu kafaafa waqanacahu اllahu bima aataah rawaahu اlimaamu muslimu fi صaxiixih wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxaa liibaanay qofka islaama ee ilaahay arsaaqdiisana kafaaf ka dhigo ee dabeetana alla ku qanciyo wixii uu siiyey intaasi ku iimaansada kaas baa liibaanay buu nebigu leeyay waxaan si kale haddaanu tilmaamo istihlaaku horta ma yaraado gaaladuna waa shayaadiin waxay u fakeraan berigii hore dunidu sidan imika si aan ahayn baa loo fekeri jiray waxaa loo fekeri jiray tijaaradu waxay ahaan jirtay waxa dadku u baahan yahay baa dadku ka baac mushtarayn jiray meel baa la tegi jiray waxaa la odhan jiray suuqa maxaa looga baahan yahay dhar baa loo baahan yahay raashin baa loo baahan yahy waxaasaa laga soo baac mushtarayn jiray iminka ma aha iminka dunidan cusub ay walaaqeen cagsigaa loo dhigay nin baa wax fakeraya shay buu soo saarayaa marketingkana qasab buu ku samaynayaa iclaanaad baa loo samaynaya kan baa loo samaynaya kan baa loo samaynaya siday waxaan u xayaysiinayaana kuugu wadaan adigoo iibsaday umbaad sarkaysa hadda umama baahnid waayo marketingka iyagaa sameeya iclaankan iyo waxaan lala daba joogayo shay kastoo aad iibsato waxaa laga yaabaa boqol shan iyo labaatan shay kastoo aad iibsato bay idhahdaan boqol shan iyo labaatan bay idhahdaan waa wixii ku baxay iclaanaadkiisa reclamiis iyo advertisementskiisa bercent baabay leeyihiin shayganaad iibsatay boqolkiiba han iyo labaatan haddii laga jari lahaa duniduba waxa imka wa layskaga iibiyo way ka jabnaald inflationadan la sheegayo waxaan kacay rag baa dabada ka wada dad baa waxa kan u fakeraya waxaanad u baahnayn baa laguu baahaysiinaya baahidu markaa ma dhammaato maanta waxaa lagu leeyahy xataa baahidii waxay gaadhsiiyeen in qofku bini aadamka muruqiisa wuxuu ku qabsan kari lahaay o dhan laga xidhxidho dharka inaad maydhaa way dhib badanta waa ka khasaalad khasaaladdan hore way raagtaaye mid markiibaa dhaqdhaqda tani way gucguclaysaayeo dharkay isku jectadisaye mid sidaa u maydho aan wax badan kawas maalin walba falsafa cusub baa laguu sheegayaa oo ah si waxaan lagugu sii ballaadhiyo si aad xoog ugu sii qaadato saa dambe waxay imanaysaa dabadda laguma wari karaya waxaad u baahan tahay maxay kuwii engejinaya in lagu sameeyo kuwan engejiya kuwani suufka ma engejiyaane kuwanaa cudbiga engejiya tanina suufkay engejin kartaa tani stiin bay ku engejisaa kanina hiiting bay ku engejisaa kani noocan bay ku maalin walba shilinku markuu kuu kordhaba wuu kordhaya gurigiina islaantii waxay la daba taagan tahay kuraastii hore daymka way iska gabowdo carruurtii baa caaniya wax ku quubto qadiifadda ha la bedelo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tacisa cabdudiinaar cabdudirham wadiinaar tacisa cabdulkhatiifa waxaa hoogay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka addoonka u ah dirhamka iyo diinaarka waxaa hoogay ka khatiifad iyo qamiis addoon u ah buu nebigu yidhi ninkaagaa weynay waxaa laga yaabaa siddeed saacadood oo dheeraada inaad shaqayso waxay ku baxaana guriga daah laga beddelay ti miaad addoon u ahayn markaasi daah beddelistii iyo roog qaadistii iyo kursi beddelistii waxaa laga yaabaa wax allaaliya overtimeka la shaqeeyo dham inuu ku baxo roog iyo qadiifad waa tacis haddii la sheegayey roog iyo qadiifad maxay sheegi aad mood walba bedesho bedesho istihlaagu ma dhammaado yacni waa non stop male meelaad sodhanayso maanta aad joogto inaad adigu xadayso oo tidhaahdo war waxaa mooyaane wax kale uma baahni waa macne laakiin haddaad is maye waad baahantuune waxa kan hagaajiya kan hagaajiya kan hagaaji noloshaad waxay ku dhammaan doontaa uun inaad mustahlagaa noqoto customar ayuunbaad nin kale utay nin baana u fakera siduu customars u samaysan lahaa iyo kundayaal waa falsafa dhanoo rag meel u fadhiyaan ay u fakerayaan sii kundayaal loo abuuri lahaa kundaal la abuurayana waa adigu shilinkan uun lixiyo tobanka saacadood aad la shaqaynayso ayuunbuu nin kalena u fakeraya sidii adiga lagaaga soo saari lahaa oo markaasi loo odhan lahaa waxaa iska dhici kari lahayd saacaddan sii hordayso inaad adigu weelkaagaba iska maydhan lahayd laakiin waxaa lagu yidhi maye adiguna soo shaqee mishiin baa kaa maydhayo mishiinka iibso gurigaaga saacaddaad fiiqi lahayd waa lgu le may adigu soo shaqee laakiin mishiin baa kaa fiiqaya waa isla meeshii waxba kuuma adiga badbaadin inaad huuver iibiso oo dryer iibiso cleaner iibiso kan iibiso kan iibiso saacaadka shaqee ku baxaya iyo inaad gacantaadaba guriga kaga qabataa ma kala badnaa laakiin nin baa kuu fakaraya dad baa kuu fakaraya si uu kaaga dhigi lahaa idan baahida waa la yarayn karaa laakiin iyadu ma joogsato walidalik ayaa saxiixu muslim xadiidka ku yaalla wuxuu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam yacnii axaadiis badan badan baa nebiga ka sugnaatay uu inoo tilmaamayo bini aadamkuba calooshiisa weel ka shar badan inaanu buuxin sida xadiiskii termedi waxa qofkana ku filaa buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam waxoogaa yaroo luqmado uu dhabarka ku toosiyo laakiin waxayna kaga filaan hal xadiioo qura inaan tilmaamo oo ah nin baa nebiga u hoyday calayhi salaatu wasalaam gaala dabeetana wuxuu yidhi ninkan hala marti sooro neef u lisa neef baa loo soo liso wuu ka laaca markaasuu nebigu yidhi neef kale u lisa waa loo soo liso wuu cabbe mid kale u soo lisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kalea loo soo lisay kiina wuu cabbe u soo lisa buu nebigu yidhi kii kalena wuu cabbe sidii loogu wadu toddoba cabbe toddoba neef caanahood markuu cabbay buu seexday ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu sheegay diin baa qalbigiisa gashay dabeetana wuu waa bariistay u soo lisa buu yidhi neef baa loo soo lisay wuu cabbay ku kale u soo lisa buu yidhi may buu yidhi ma kari karaya mid kale xabaddaasoo qodha igu filan xalay toddobuu cabbay saakana mid buu cabbay maxaa u dhaxeeya ma waxaa odhan doontaan waa kale cir weyna ninku waa ninkii calooshana waa tii waxbana isma bedelin wakhti lagu gaajoodana wuu jiifay oo dhowr iyo toban saacadood waa jiifay wax isbedelay ma jiraan maxaa isbedelay nebigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi markaas isagoo tacliiqinaya ninkaasi xaaditada ku dhacday almu'minu yashrabu fii maciyin waaxid wاlkaafiru yashrabu fii sabcati amcaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'minkuna hal calooloo quri wax ku cabbaa gaalkuna toddobuu ku cabaabuu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam maxaa looga jeedaa ninkani waa ninkii calooshuna waa tiisi biologically waxba ismuu bedelin waa isagii waxa isbedelay waxa weeyaan wuxuu rumaysnaa waxa isbedelay wuu isqanciyey waxa isbedelay wuxuu fahmay qofka bini aadamka in kafaafku iskaga filan yahy waxa loo cunaa in la barara inaan ahayna in la noolaada inay ti maxaa wax loo cunaa just to be alive inaad nafta ilaalisay inaanay bakhtinin laakiin haddaad dhergiso dhergiso soo ma ogid inay calooshu lahaynba limit ma leh caloosha waa elastic qofku marka aan wax badan haysanin jeex kimisa markuu iska cuno jeexaasaa ku filaada laakiin hadduu maalin walba jeexa uu ka yarayn waayo maalinta dambe jeexa nusbu ku yaro dari karaa maalin saddexaadda waxaa laga yaabaa inuu midh cuni karo hadduu iska sii wado maalin afraadda midh iyo badh buu cuni karaa bil dabadeed labuu cuni karaa bil dabadeed saddex buu cuni karaa ilaa iyo intaa haragiisa kan feedhuhu ay qabanayaan calooshi marka hore wax yaroo dee abdominalka dhex taalla feedhuhu markay qabtaan waxay bilowdaa inay xagga usoo baxdo expansionku yacni wuxuu bilaabmaa in diirkan sare uu kordho dabeetana uu xagga usoo baxo hadhow inaad keliyaa ka faaxday dabeetana aad sii ballaadhatay kullu daalika adaa sameeyey adaa sameeyey yacnii naajara li waad ahaan kari lahayd inaad iska dhuubnaato laakiin haddaad ku gurto kusii wado kusii wado kusii wado najarale waad sii faxaysaa waayo limit baanay lahayn limitku waa elastic baynu idhi weeyaan caloosha elasticuna haddaad wax ku gurto wuu dabcayaa wuu dabcayaa wuu dabcayaa haddaad adigu markaa dabaceeda u hayso waad sii soconaysaa waa jirtaa yani naajarle bini aadamku inuu baruurta kala qaban og yahay ama jirhkiisu inuu kala nugul yahay ama dheefshiidkiisu inuu kala fiican yahay oo iyagooda isku cunno la cuno midna inuu wixiiba masquusha ku rido midna wuu naaxi karo taasi waa jiri kartaa waxyaaba badan oo kale laakiin ma lihi markaa qof kastaoo naaxayba sababtu wax weeyaan waxbuu ballaadhiyey laakiin waxa aan uga jeedaa inaan tilmaamo inaad ballaadhan karto adiguna inaad sababtay waxa kani inuu kugu dhaco waxaan leenahay waxaa habboon qofka mu'minka ahi inuu aلzuhdu fi اdunya waa sima asaasiya baan leeyahay waxaa laga yaabaa simaad kaloo ka muhiimsanaa inay jiraan oo aan soo koobay alikhlaas fi اlcibaada ama caynkan lakiin waxaan iyada u door biday inaan iyada ka balballaadhiyo waxoogaa waxaan dareemaya kuwa kale malaa macluumaad doora in la hayo ama halkan in baahidu nooca kan ay aada u badantay waayo waxaynu dhex nimi ummad maadiyiina ummad ku xisaabtanta uun interest iyo maado iyo lacag maxaa la helayaa iyo maxaa isbeddelaya kalaaskan ku biiraya qofku wuxuu u dagaallansanyayba dabaqadan shaqaalaha hoose inuu ka baxo marka hore waa dabaqadda shaqaalaha ugu hoosayse wax nadiifisa dabaqadda xafiisku doonaya inuu tago dabaqadda siyaasada dabaqun buu raadinaya inuu koru dallaco dabaqaad buu raadinaya iyadoo laga yaababa wuxaad ka heshaa inay beriis isku mida un ahaayeen waxaan leenahay warbaahidu ma xadaysantee waxa xadaysma qofka doonistiisa xadaysanta qanaaca xadaysanta hina nafsi baa xadaysma inuu qofku isagu isqancin karo dunida maanta laysku hayana mawduucan maan jeclayn inaan galo galiya warkeedna maan jeclin muddadan dambeba inaan galo laakiin waxyaabaa ugu waaweyne maanta dunidu u fakeraysa waxaa ka mid a ah hunguriga ma u malaynaysaa maraykanku wuxuu leeyahay waxay ku tilmaamaan maxay alamni اlqowmi national security national securitygooda kuwa markaa la define garaynayo la sharxayo maxaa national security-a dargii hore national security-ga inta badan waxa ay duwalku u fakari jireen inuu yahay maxay alamni lcaskari in la helo xuduudda waddanka in la nabadgelin karo iminka waa la ballaadhiyey falsafadda alamni lhadaaya alamni kada alamni kada rafaahiyada waddanka inla ilaaliyo inaanu dhaqaalihiisu hoosu dhicin inaa kanu dhicin waxa kan ma u malaynaysa american definitions ama qaabkuu u sharxo maraykanku maanta ee weliba laga yaabo dectrateskooda ugu waaweyn inay sharaxaa leeyihin bal e kuwii la taliyayaasha madaxweynahooda u ahaa inay leeyihin any book waa ku saabsiisan haddaad doonaysa waan ku tilmaamayo waad akhriyi definitionska ku yaalla waxaa ka mid a ah. maalan aan tacbiir yar akhriyo mid iyaga ka mid a ah, national security threats buu sharxaya waxyaabaha threatka ku ah yacni maxaa la yidhahdaa ku ah halista ku ah security-ga maraykan waxaa ka mida buu yidhi development assistance and population planning are tools of statecraft as important as new weapon new weapons in dunida saddexaad si kale haddaan u tilmaamo weedhan iyo weedho badan oo kale ay leeyihin dunida saddexaad dhasheeda in la yareeyo bay yidhaahdeen oo ah development assistancena inaynu bixinno bablation balaningna dunida aynu u samayno dadku intaynu doonayno aanu ka badanin waa tuulalka ugu waaweyn aynu u baahanay bay leeyihin sida aynu ugu baahannahay new weban systemska saynu ugu baahanay necleerka iyo waxa kan waxyaaba aynu ugu baahida badan labay ka mid tahay buu tilmaamaya bale wuxuu sheegayaan xad ay gaadheen inay yidhaahdaan ilmaha dunida saddexaad ku dhalanaya wuxuu threat ku yahay security-ga maraykan ma u malaynaysa adiga taasi inay tahay rag waaweyne falsafada aaminsan inuu waddan dhan bolosigii isku salaysan maxaa keenay waa dunidan dadka ku fillayn sida ay sheegayaan iyagu hungurigiibaa intuu batay batay batay baa nation dunida ka midii leeyay bahashuba innaga inuguma filleen dadka kale aan yarayno dagaal lagugu yareeyaa daawo lagu sii lagugu yareeyaa xanuun lagugu yareeya dadku waxa lagayaba inay yidhahdaan dunida horuma war horumar ma jireen dadkunbaa cunaa layshayaa arat baa u arkayaaba inaad adigu ilmo dhasho waxaa laga yaaba inaad isweydiinaysa warniyow ilmahan yare meel heblaya ku dhalanaya maraykanka aradka ku hayaa waa maxay laakiin maan jecli inaan mawaadiicdan sii galo laakiin waxaan uga jeedaa inaan tilmaamo atanaafus cala addunya waa waxyaabaha ugu waaweyne maanta dunida dhibtuba ka haysato waxaa la ysku dilayo ee dhibtu ka taagantahay dacwat اlambiya waxay keeneen waxa waya inay dadka ku fillaysiyeen adduunka kan walidaalik baa waaxid norwiji markay ka warramayeen mu'tamaraadkii laysugu iimanayey ayaa qadiyaddan overbafalking ayuu ra'yi ka dhiibanayay adunnu inuu shuuci ahaa waayo had iyo goor shuuciyiinta qaabkan u fakero kabitaliska horjeeda deetana wuxuu lahaa dunida waxa yaallaa way inugu filan yihiine farsamo xumidiinnabaa kharibaysa buu lahaa deetana wuxuu lahaa afar boqol iyo labaatan buu yidhi tibt u dhashay dadkan tibtiska la ydhahde dee maxaa la yidhahdaa eh, indiya agagaarkeeda kuwan dega borama miyaa la odhan jiray dadka u dhashay afar boqol iyo labaatan ka mida buu yidhi energy consumptionku sameeya wuxuu u dhigmaa bu yidhi hal ninoo maraykan energy consumptionku sameeyo derfor waxaa jira buu leeyay misuse baa jire filaanshiya la-aani ma jirto yacnii adduunku wuu ku filan yahay dadka buu leeyahaye eh? ee qaarna waxay doonayaan inay si xuno dheeraada u isticmaalaan dabeetana dad kale intiisii boobtaan unbaa doonaysaan wuxuu ku filan yahy inuu ku filan yahy ilahay baa yidhi waqadara fiiha aqwaataha qur-aan soomaydan aragcaynkaa sheegaya fii suurati fusilat ilahay muxuu tilmaamaya adduunka inuu abuuray laba casho kan lagu sameeyey intan kan lagu sameeyey intan kan lagu sameeyey waqadara fiiha aqwaataha baa ilaahay yidhi wixii lagu noolaan lahaana waan ku saleeyey ba alla subxana wa tacala walidalik shay basiita ah haddaad u fiirsato kulamaa bini aadamku uu bataba ilaahay futuuxaad cilmiyuu u furaa dabeetana technolojia soo baxa uun wixii ay haysteen intan badata ay kaga faa'iidaysan karto maalan markay dadku yaraayeen hal hektar intii ka bixi jirtay waxaa laga yaabaa maanta hal mitroskuweer in laga saari karo dhulku waa kii uun dhulma soo kordhina dad baa kordhay laakiin ilaahay futuux cilmiya buu furay wixii si primatifa ah marka loo abuuri lahaa hal hektar ka bixi kari lahaa ayaa imka wuxuu suurtageliya in laga bixin karo maxay one mitter square inuu ka bixi karo idan futuuxaadkan cilmigaa ah, waxaad mooddaa inay dhinac socdaan iyo koritaankan bini aadamka ee waxaan oo dhan waa ilaahay dunidan lahaa isagaa ugu talagalay inay socoto ilaahay wakhtigu ugu talagalo isdhinac socoto cid ka quud waayeysaa ma jirto maan mawduucuu ila fogaaday laakiin waxaan jeclay inaan dib u noqdo oo ah simada ama sumadda aan idhaahdaba sima waa af carabi sumadna waa af soomaali unbaa ma filaya sumadda dacwaadka ambiyada lagu yaqaanay wuxuu ahaa zuhdi inay dunida kusoo soo kordhiyaan inay ahaayeen dad aan adduun jacayl badani haynin walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam nolosha caynkaasiye markuu kaga noolaa ee isagu qancay ayaa haweenkiisii waxoogaa waxay isweydweydiiyeen waar saxaabadii kaleba kuwan qaar waxoogaaga haysta ama la iska ladan yahay nebiga maa nidhaahna bay dhaheen biilka kordhi intay dumarkii isu tageen ayaa waxay dhaheen nebiga calayhi salaatu wasalaam maan ku nidhaahno biilka kordhi noloshu waxoogaa sidan ha yaro dhaantee dabeetana ilaahay baa qur-aan soo dejiyey qur-aankaasi ilaahay wuxuu ugu tilmaamayaa haweenkuu nebi maxamed qabay calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxu sheegaya wa min bacdihim ummadda muslimiinta o dhan baa ilahay wuxuu sheegaya yaa ayuha الnabiyu qul liaswaajik baa ilaahay ku yidhi yaa ayuha الnabiy qul liaswaajik in kuntuna turidna alxayaaةa اddunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wausarixkuna saraaxa jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulah والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما إلهي baa قرآن soo dejiyey min فوqi سبع السماawaaت oo نبi محamed عليه الصلاaة وaسلاaم ku le ya أيuهa النبي قل لأزواaجiك nebiyow waxaad ku tidhaahdaa haweenkaaga baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala in kuntunna turidna alxayaata addunya wasiinataha haweenow haddaa idinku doonaysaan noloshan adduunyo iyo dhaldhalaalkeeda kaalaya waan idin adduun siinaya laakiin waan idin fasaxaya yacnii ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa haweenku shay mubaaxa hadday iyagu doonayaanoo sidaa ku adkaystaan isagu inaanu noloshiisa noocan ka beddelin ee noocan zuhdiga inuu isagu ku jiro dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi iyagu hadday sidaa dooneen waa u mubaax waa u bannaantay mamnuuc maaha maadaama ay u bannaantay waxaad ku tidhaahdaa fatacaalayna umatickunna kaalay aan idin raaxeeyo wa usarixkun saraaxan jamiila waan idin fasaxana fasax fiican waana idin sii daynayaa hantida doonaysaanna waa idin siinayaa wain kuntunna turidna allaha warasuula wadaara alaakhira haddaad tihiin kuwa doonaya alle iyo rasuulkiisii calayhi salaatu wasalaam iyo maalinta aakhira daarta aakhiro kuwa doonaya haddaad tihiinna ilaahay wuxuu u diyaariyey ta idinka idinka mid ah ee wanaag samaysa ajar aad u weyn baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waayo iyana tusaalay u ahaayeen dadka muslimiinta ah walidaalik baa ilaahay aayaad qur-aan oo kale ku tilmaamaya inay leeyihiin iyagu maxay debel waxaan ku soo koobayaa oo leeyahay maadaama wakhtigiiba iska kooban yahay alqadiya asaabica aan ku tilmaami kara inay tahay sima min simaati dacwati اlambiyaa waa الtarkiiz calى caqiidaة الtawxiid wالtashdiid fi amri اliimaani biاlgayb in aad xoogga loo saaro caqiidada tawxiidka iyo alle keligii in la caabudo iyo haybka in si dhaba loo rumeeyo oo qofku ilaahay uu ku kalsoonaado subxaana wa tacaala maalin qiyaami inay jirtana uu rumaysnaado masaladanna waxaan rajaynayaa muxaadaradii hore maxamed uu ka hadlay inuu kaga warramay atawxiid iyo si u uu baahanyay in tarkiiska loo saaro markaa wakhtigaoo iska gebagaba ah waxba ku kordhin maayo laakiin waxaan ku soo simaadkan waxa aan u tilmaama in aynu dacwaddeenna ku salayno isku dayna inay u ekaato tii ambiyada inaynu in badan nolosha wixii ambiyadu ay ku daweeyeen aynu isku dayna inaynu ku daweyno waanay fududaanaysaa biidn illaahi tacaala waanay dawoobaysaa wallahu aclam wabilahi towfiiq bismi illahi raxmaan raxiim ehm, su-aalo aada u badan baa lasoo qoray xaqiiqatan oo lasoo gudbiyey marka su-aalahaasi badankoodu waxay ahaayeen kuwo ka baxsan mowduucu sheikh uu ka hadlay waxayna ahaayeen su-aalo la xiriira maaragtay masaa'il fiqiya la xidhiira marka ilaa saakay wax alla wixii fiqi la xiriiray waan aruurinaynaa waxaana jiri doonta haddii ilaahay yidhaahdo nadwo ayada u gaara wixii su ah oo fiqi ah oo culimmada dhan insha allahu tacaala ay ka wada hadli doonaan halkaasaa marka iskugu ururinaynaa wixii fiqi ah si markaas looga faa'iidaysto hal mar oo hadhowa aysan su-aalaha fiqiga oo muhiimkaa aysan noqon kuwo kala firirsan oo markaas eh, kala dhunsan taasaa insha allah wixii fiqi la xidhiir aan ugu talagalnay Eh, waxaan isku dayaynaa mar kastana insha allah su-aalaha aan soo gudbinayna inay noqdaan su-aalo markaas toos ugu xirira mowduuca markaa laga hadlayay ama shiikha markaas muxaadarada maaragtay eh, jeedinhaya oo meesha fadhiya su-aalaha asagoo ku socda haddii ay jiraan eh, su-aasha ugu horeysa waxaa weeye waxay ku wajahan tahay sheekh mustafe asalaamu ehm, calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu buyuhi walaalku kadib ehm, walaal sheekh mustafa waxaan maqalnay in aad maaragtay ehm, aada u guurtay soomaaliya annaga dadkeenna yurub ku noolna waxaana haysata dhibaato weyn oo xagga caruurta naga haysata maxaad nagula talin lahayd arintaas iyada ah su-aashaas marka eh, bal insha allah wixii tacliiq uu ka bixin karo akhi mustafa male su-aashu wuxun bay ku habboonayd carruurta maxaa tale ka bixin lahayd inay iskaga koobnaato waayo macluumadda horeba inaanay sax ahayn baan umalaynaya marka carruurtu runtii waa ubadkeennii waana waxa ugu qaalisan aynu ku haysanno nolosha iimaanka dabadi iyo islaamnimada iyo diinta allaynagu maneeyey yacnii adduun wax la hayo bini aadam baa ugu qaalisan waxa aan idinkula talinayaan waxa weya inaynu isku dayno sidii alle iyo rasuul ayna fareen inaynu u tarbiyayn karno oo mas-uuliyad gaara aynu iska saarno weliba qofka soomaaliga inta badan mas-uuliyad dhaqaale inay ka saaran buu rumaysan yihi yani kulli mas-uuliya wuxuu u yaqaanaa inay tahay mas-uuliyadda dhaqaalaha ilmahan saaad wax u bari lahayd si aad iskuulu geyn lahayd si aad caynkan suu dhar fiican ugu xidhi lahayd suu caynkan kama seexdo taa lakiin waxa laga yaaba hadii la yidhaha malcamad yaroo wadaadkii hayay uu yidhi shan boqol wax kaloo dee ma anna keligee ma noolaan kara yeeshe shan boqoloo karownaa idinka qaadaya keena inuu gow harma shan boqoloo karownana baanu qur-aanka bixin karayna hadda baanhaagaana kun iyo dhowr boqol baa laga bixiyaa yacnii waayo caqliyaad u fakeraysuunbaa weli ah maadiga ahayd iyo hantidii iyo dhaqaalihii iyo ka sidii loo ilaalin kari lahaa ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa waalidku ubadku wanaagga uu haye uu leeyahay ilaahay ou ka abaalmari waa maxay aayaadka marka alla ka soo warramaya waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana yani ilahay wuxuu ka soo warramay waxa la isku leeyahay laakiin waalidku muxuu waxaan ku muto hadduu midkood kugu gaboobo caynkan same caynkan same waxaas baa ilahay soo yidhi subxana watala lakin muxuu ku wata ilahay wuxuu leeya waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waxaad tidhahdaa ilaah u naxariiso siday ii soo tarbiyeeyeen markaan yaraa maaha siday wax iisoo cunsiiyeen wa tarbiya idan waxaa aada u muhima ah inayd wax weyn iska saaro ubadkeennu saynuu tarbiyayn lahay maskax iyo awood iyo dhaqaale iyo waxaynu haynoo dhan inaynu u hurno siday u noqon lahaayeen dad xaq ku toosan hidaayadu ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa subxaana wa tacaala laakiin innagu inaynu isku dayno inaynu ula nimaadno waxyaabihii saacidi lahaa inuu ilmahani hanuuno wallahu aclam su-aashan kale haddaan soo koobo waxaa weeye saa-ilku wuxuu leeyahay mahdiga wadankeebuu xaggeebuu ku nool yahay wadankeebuu ku dhashay magiciisana maxaa la yidhaahdaa dee hadduu dhashay adigaaba ka warhaya in mahdi soo bixi doono oo akhruzamanka uu iman doono oo magaciisa uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la magac yahay oo uu caynkaa yahay ayay caqiidada ahlu sunno ahay hadduu dee mahdigaagu kii shiicadee dhuuntay yahay ee ay rumaysan yihin almahdiyu lmuntadir shiicadan itnay cashariyada qoladan la yidhaahdo iiraan iyo kooxdooda labiyo toban leyda labiyo toban imaan bay rumaysan yihiin koob iyo toban markay dhammaadeen ay waxay idhahdeen kii dambe culamada taarikh qaar ka midi ah waxay leeyihin carruurba ma dhalin laakiin dee diintooduna imaam la may noolaan karaynin dabeetana waxay idhahdeen kii u dembeeyey baa mid yar dhalay oo dabeetana kii yaraabaa dhuuntay bay idhahdeen meel sarabdaab magacaynkaasi leoo ciraaq ku taal buu ku dhuuntay bay idhahdeen wuxuu soo baxayaa aakhiru zamanka alimaam alghaayib inuu soo baxa mooyaane shiico wax isugu toosayaa ma jiraan bay idhaahdeen odagii dhintay khumeyni la odhan jiray baa aragti cusub la yimi oo odhanaysa wadaadkaa wakiil ka sii noqonaya wilaayat lfaqiih baa tiisa la odhan jiray tana imka yaraan ku maamulaan waxa weeyaan imaamka yare maqane libdhay wakiil buu usii baahayo wakiilkuna waa wilaayatulfaqiiha kan markaa annagaa ku siisibaynaa de haddaad kaa ujeedana anigu kulama rumaysni kii kale laakiin maan maqal cid ka warramaysa wallahu aclam su-aashan kaloo saa'ilku ayaduna waxaa weeye waa su-aal iska caama wuxuu leeyahay walaal waxaa ku badan wadamada soomaalida wadamadan yurub ku nool markii ay muddo joogaan in maaragtay madax xanuun ama isla hadal uu ku dhaco markaana qofkii uu maaragtay dhakhtar uu tago maskaxda ama psychology nimanka la yidhaahdo uu u tago kuwaasoo ah kuwa gaalo ah dhici ka dhana markaas waxyaabo aysan markaas kale oo ay iyagu aaminsan yihiin in qofkii kula tacaamulaan marka masalada dadkaas maaragtay yurub jooga oo soomaalida oo muslimiinta ah oo ay ku badanayso maaragtay arrinta noocaasa isla hadalka ama wareerkaas qadaayaadka nafsiga la xiriira maxaad maaragtay tala siin lahayd ama maxaad ka odhan lahayd malaa hami dacwadeedba wuxuu hayaa idinku yaryahay anna waxaan lahaa dacwa wax lagaa weydiin doonaa idna yurub unbay kula wareegeysaan cala kulli xaal dadka muslimiinta ah, ilaahay wuxuu u sheegay waxuu qofka bini aadamka ku xasilo xanuunadu horta sidoodaba qaarna wax biological oo la yaqaan meel gaaroo ay ku dhacaan kuwaasi qaar badan oo ka mida ah bini aadamku waxaad moodaa in dawooyin ama waxxun lagula tacaalo qaarna biological maaha ama wax la taaban kara maaha xanuunadan inta badan maskaxda ku dhaca maskaxda dee haddaanu ahayn xanuun biological oo buro ka soo baxday xidid furmay somewhat like that hadduu yahay waxun way ka qabtaan qoladan galbeedku laakiin hadduu yahay waalidatan ama isla hadalkan ama nooca kan looma hayo maxay u waalatay yacnii adigaaga miyirka qaba iyo kawaalan maskaxdiisku isku noocunba iyagu biologically u arkaya lakiin maxay u waalatay cidi horta kama jawaabto waxyaabahan badan ee isla hadalkan iyo waxaan oo dhan iyagu waxay dhaha stresses baa keenay kan baa keenay qofka depression baa ku dhacay waxan baa ku dhacay waa suurtagal laakiin waxaa iska jira waxa ilaahay qur-aanku inoogu tilmaamay alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub baa ilaahay yidhi qofku hadduu ilaahay xuskiisa badsado subxaanah wa tacaala iطminaanu lqalbi baa ku dhaca wuu xasila qofku markuu xasilo macnaheed waxa weyaan werwarku wuu ku yahaadaa adduun qiimo badan haddaanu kula lahayn u werweri maysid haddaad haysatay u halaagmay naxdin badan iyagu marka uu nin xoola lahaa hadduu maanta markab ka dego wuu waashaa so kuma badna ama uu istilaa ayadar aftitoo ama uu waasha ama uu istilaa waayo resistance male uu adkaysan karo mishkiladda intaan leg inay dhacdo waxyaabahay ugu waaweyne muslimiinta maalan awoodaha ugu waaweyn ay haystaan waxaa ka mid ah alqada waalqadar inay rumaysan yihin oo qofku inta balaayo ku dhacdo ama hanti wuxuu lahaayo dhami gubtaan haddana inuu rumaysayo waa qadaa walqadar aanay naftiisa waxbaba yeelaynin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum baa ilaahay yidhi waxaa kan laydinku soo dejiyay u rumaynaysaan inaydan uga murugoonin wixii idinka tegey idan qofku hadduu iimaankiisu xoogoobo oo u kobco oo cibaadadiisu ay badato oo ilaahay si dhaba ah ugu xidhmo werwarkiisaa yaraada hadduu qofka warwarkiisu yaraadana markaa dhibrashanna kuma dhaco islamanaana ha hadlo cidina uma khakhaayirto laydhna cidi kuma qabato qof normalo caadiyuu noqdaa wuxuu nolosha waayana uma arko in ay dhimaa tahay inuu waayo yacni qofka bini aadamka noloshu marna waa ku adkaan kartaa marna waa fududaan kartaa waxaynu nimi meel aad adigu ugu liidato had iyo goor qofka biniadamku markaa dhibtu ku dhacdo waxaa laga yaaba inuu siraa yare ee qaar kaa hooseeyo badan baa jira siduu nabiguba inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam laakiin markaa timi meel adigu aad u hoosayso waxaaba laga yaabaa cid hoose uu sii eegana inuu sii arki waayo iimaan badanina inaanu joogin idan waxaan kula talin layaa dadka muslimiinta ama yurub ha joogaan ama meel kaleba ha joogaan qofka bini aadamka waxaa xasilaya alaa bidikri illaahi taطmainu baa ilahay lehi subxaana wa tacaala waxaa xasiliya qofku waa caqiido toosan واiman bالlahi وbmalaaئkaتihi وkuتubihi وrasuulihi واlywم الآkhir وbاlqaضاء inuu شhar iyo khayrba qaضاء والqadar uu rumeeyo caqiidadaas inay qofka u toosto alla kacabsigiisu inuu tiro bato in badan iyaga jimanbaaba derdera jimankuna de had iyo goor kama baxaan meelaha dhibtu taalo iyo dhulka khamriga lagu cabayo meelaha lagu qayela iyo dhulkaasoo dham oo habaar qabaya haddii dhulkaa socodkaagu ku bato injinku derderaya ama uu ku gelgelayo ama aydan kala fogaanayna waa iska caan haddaad laakiin masaajidda iyo meelaha cibaadada iyo dhulkan shayaatiintuba iman iska joogto insha allah jinne ku geli maayo waayo yurub waxaan arkay dadkiioo la wada leeyay jin baa laga shidaya iyo jin baa wada galay wuxuu wada derderay amaakintay ku badnaayeen bay dadku ka fogaan waayeen amase taxsiinaadkii loo baahnaa ayay la iman waayeen haddii awraaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay dadku ay isticmaali lahaayeen oo inuu aayad kursi akhristo inuu mucawadatayn akhriyo inuu habeenku markuu seexanayo isku tufo aayaadka suurat albaqara u dambeeya inuu akhriyo inuu nusuusta nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka soo aroortay tirada badan le u akhristo yacnii adkaartii soo aroortay qofka muslimkii hadduu laazimi lahaa weliba ducaaddana waxaan kula talinaya inay ka mid noqoto waxyaabaha koowaade qofka muslimkaa la baro qofka markaad diinta u toosisaba caqiidada u tooso waxyaabaha koowaad ee la baro inay ka mid noqoto adkaartii nebi maxamed inuu qaybo calayhi salaatu wasalaam si uu qofku u dhismi karo hadduu qofku markaa adkaartiisa akhristo jimanna ku dardari maayaan biidn illaahi tacaala shayaaiinna ku heli mayso haddii uu qofku iطmiinaan qalbiya helo o ilaahay dikrigiisa badiyana buufis iyo isla hadaltoona kugu dhici maayo